رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa weli kitaabkii rawdat اlanwaar ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaan ku soo dhexnay duulaaza nihaayadeedii iyo gebagabadeedii ayaan markaa soo tilmaannay shawaal sanadii shanaad ee hijrada ayay markaa bilaabatay hal bilna markaa way socotay ilaa dilqacda laga gaaro isku daygaa weyn oo ay adowga islaamku isku dayeen inay madiine ku garaacaan reer madiine laakiinse ilaahay ayaa hoojiyey oo dhiintooda ku celiyey makrigii iyo ujeeddadii ay wateen fashilkaa ku dhacay kooxdaa xoogga badanna waxay noqotay baa la yidhi mid ujeedkiisu uu yahay kooxaha yaryarka ah ee kala tagtagay ayagu inaysan ku soo dhiiran karin inay madiina toos u yimaadaan nebigaana arrintaa ka hadlay oo yidhi hadda anagaa ku duuli doonna mana nagu soo duulayaan xaggoodaanna markaa u sii soconaynaa qaswatu bani qurayda duulaankii bani quraydaynu gelaynaa yuhuuddii la deganayd magaalada madiina labadii qolo waa la raray reer bani quraydaa soo haray ayagiina waxay ku sugnaayeen cahdi iyo ballan laakiin waa la kediyey oo mar allaala markii la gaaray in axsaabtii oo dhan ay yimiyiin ayaa loo tegoo la yidhi waray ballanta uga baxa xilligan xilli ballan la ilaaliya ma ahee saa darteed bay ballantii fureen markii dagaalkii dhammaaday dhacday ayaa lagu noqday sal اllahu calayhi wasalama min alkhandaq dagaalkii khandaq buu ka laabtay wanasaca wuxuu iska siiday uu dhigay assilaaxa hubkii iyo wafiyaaba dharkiiba dharkii iyo hubkiina wuu dhigay wabayna maa waqti huwa asagoo yaqtasilu ku qubaysanaya fii beyti um salama umi gurigeeda jaa'ahu waxaa u yimid rasuulka jibriilu calayhi asalaam malakul jibriil ayaa u yimid iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay ayaa waxaa u yimid malakuljibriil malakul jibriil ayaa markaa u yimid oo isagoo gurigii xaaskiisii umu salama uu ku qubays u yimid calayhi salaam wa amarahu wuxuuna amray binnuruudi hinqasho inuu dhaqaaqo ayuu amray ama uu u kaco ilaa bani qurayda reer bani qurayda xaggooda weliba wuxuu yidhi baa layidhi hubkii ma dhigteen haa annagu haddaan malaa'ig nahay weli ma dhigin hubkii sidii baan u wadanaa intaan aan kaa maqnaynna cirsi ayaan ku jirno ayaan ceersanaynay seed u dhigteen hubka anagu weli ma dhigine baxa oo hinqada oo dhaqaaqa reer bani qurayda wa qaala wuxuu yidhi jibriil innii anigu innii anigu saa'irun baan ahay mid sii soconaya amaamaka hortaada ani waa kaa sii horeeyaa oo hortaadan socdaa usalzilu bihi guudufaysiyada iyo gabaatiyaalka ay ku jiraan yaan zilzil ku ribi doonaa wa aqdifu waan tuurayaa fii quluubihim quluubtooda alru'ba argagax baan ku tuuri doonaa soo dhaqaaqa idinkana ama waa idinka sii horeeyaaye anigana waan idinka sii horeeyaa fuma ka bacdi saar waa dhaqaaqay jibriil fii mawqidihi asagoo mawqifkiisa la jira kooxdiisa asagoo ku dhex jira kooxdaasoo min almalaaikati malaa'igta markaa ka mid ah ciidan malaa'ig ah ee uu watay ayuu la dhaqaaqay amaa rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalamna fa aclana wuxuu iclaamiyey uu ogeysiis ku bixiyey ana qofkii ahaaday mutiic mutiickiya falaa yusalliyanna yuusan ku tukanin alcasra salaada casir ilaa bibani qurayda maahane hadda hala dhaqaaqa buu dhahay nebiga sal allahu calayh wasalam qof allaala qofkii saamica oo warkayga maqlaaya haddana iateicayuu hala dhaqaaqa falaa yusalliyanna muusan tukanin oo ha ku tukanina alcasra salaada casir ilaa bibani qurayda reer bani qurayda xaggooda ma axaadiista sida saxiixa waxay tilmaamayaan keliya falaa yusalliyanna alcasra ilaa bibani qurayda amaa saamican muiican kuma jirto inta badan wastacmala wuxuu ku dhaafayuu shaqaalo uga dhigay cala almadiinati magaalada madiina ibna ummi maktuum wiilkii noolka ahaa ee aalaaba uu ku dhaafi jiray magaalada inta badan wa acda araayata calankiina wuxuu u dhiibay rasuulka licali bni abi taalib radia allaahu canhu calankiina cali buu markaa u dhiibay magaaladiina ibna ummi maktuum ayuu ku dhaafay waqadamahu wuu hormaray nebiga waqadamahu beh waqadamahu wuxuu hormariyey fii jamaacatin jamaaco ilayhim xaggooda macnaha cali ayuu nebigu calankii u dhiibay wuuna sii hormariyey asagoo jamaaca ku jira ilayhim reer bani qurayda xaggooda yuu yiri ordaha idinka sii hormarada ordaha idinka sii dhaqaaqa oo wuu suu hormariyey falammaa markii ra'aaw ay arkeen yahuudii huu cali ay arkeenna sabbuu waxay caayeenba alrasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalam nebigiibay cay ku bilaabeen waa markay cali arkeenba ileen cali nebigana adeerna way yihiin ahlu wuu ka mid yahay calankiina waa wadaa caybay rasuulka ku bilaabeen markay cali arkeen wa qaaluu waxay dhaheen qabiixan wax xun bay yidhaahdeen wax qabiix ah oo aan wanaagsanin bay dhaheen wabaadara almuslimuuna muslimiintiina way degdegeen fi lkhuruuji bixitaankiibay markaa ku degdegeen inay baxaan bay u degdegeen wa abarakad waxay ku halayshay bacduhum qaarkood alcasra salaadii casir fi ariiqi wadada salaadii casirkaa wadada ku gashay fa minhum waxaa ka mid ahaa saxaabadii man sallaa mid tukaday wa minhum man akhara iyo mid dib u dhigay xataa wasala ilaa uu maray ilaa bani qurayda reer bani qurayda xaggooda ilaa xaafadii quraydo ay tageen ayayna qaarna tukanin weliba way iskhilaafeen sida axaadiistu ay tilmaameen oo rasuulku markuu u wacay dadkii ee uu yidhi baxa oo dhaqaaqa oo waxaad tagtaan qurayda qofna yuusan casirka tukanin ilaa quraydo la tago ilaa bibani qurayda la taga salaadii casirkaa jidka ku haleeshay qaarkood waxay dhaheen waanu tukanaynaa oo nebigu markuu yidhi qurayda ku dukada macnaha ulama jeedin salaad ka tagee wuxuu ka waday dhaqsaha dhaqsaha dhaqsada ordaha iyay meesha gaara laakiin hadday salaadu jidka nagu gashay ka tegi mayno quraydana geyn mayno meeshaanan ku tukanaynaa qolo dhankaasay la aadeen hadalkii nebiga qolo labaadna waxay dhaheen annagu ma tukanayno ilaa qoradano xataa haddii salaaduna dhaafto oo nebiga amarkiisan qaadanaynaa ha ku tukanina casirka ilaa qurayda maahane ee nebigu sidaa ulama jeedine salaadka tagana magu waanin maayee dhaqso gaarsiiyu markaa ula jeeday nebiga oo casirka ka hor meesha markaa taga markiisaa laysku khilaafaa nebigii kadaba yimid markii ay u sheegeen arrintiina cidna ma canaananin labadoodaba inay saxan yihiin oo nebigu sala alla calayh wasalam horay u tilmaamay qofka ijtihaada ee gafana inuu ajir leeyahay qofka ijtihaada ee asiibana inuu laba ajir leeyahay labadeeduba ijtihaad bay markaa sameeyeen qofna lafdigii nebigay qaateen dadna waxa meesha ku jiray macnaha loola jeeday qaateen rasuulku cidna markaa ma canaananin wa minhum waxaa ka mid ahaa man akhara mid dib u dhigay casirka xaggaa ilaa bucayda wakharaja rasuuluullaahi rasuulkii ilaahayna wuu soo baxay sala allahu calayhi wasalam fii mawkibi almuhaajiriin mawqib iyo urur iyo unug ama koox muhaajiriin ah asagoo ku dhex sugan iyo walansaari kuwa ansaar ah xataa intii nasala uu degay nebiga calaa bi'rin ceel oo min aabaarihi ceelashooda ka mid ah ismuha magaciisana la yidhaahdo ismuha magaciisana la yidhaahdaa ana anaa ceel anaa la yidhaahdo anaa ayuu markaa degay ceelkaasoo reer bani qurayda ku dhex yaalo ceelashoodii markaa ka mid ah xataa nasala ilaa rasuulku uu degay calaa bi'him ceel oo min aabaarihim wa alqa allaahu ilaahayaa wuxuu ku tuuray fii quluubihim reer bani qurayda quluubtooda alrucba argagax buu ilaahay ku tuuray subxaana wa tacaala wax inay iska celiyaanba qalbigooda ma soo gelin inay dadka u soo socdo la dagaalamaanba qalbigooda ma soo geline rucbiya digax baa laga buuxiyey fataxasanuu waxay isku koobeen oo ay dhufays ahaan u galeen fii xusuunihim gabbaatayaalkooda dhufaysyaalkii ay lahaayeen bay ku dhinteen oo ay galeen walam yajtari'uu ma aysan ku soo dhiiranin cala alqitaali dagaal dushii inay dagaal galaan ama ay dagaalamaan ma ku dhiiranin oo way ku dhici waayeen taana waxaasaruuhum way koobeen oo way xabiseen almuslimuuna muslimiintii bishiddatin si adag saasaa loogu wareegsaday ayagoo dhanba ayagoo dhan waa la xasriyo waa la koobay bishiddatin si daran falammaa markii qaala uu ku dheeraaday calayhim korkooda alxisaaru xisaabkii markuu ku dheeraaday mar allaala markii xisaabkii iyo hareerayntii lagu hareeraysnaaday ay ku dheeraatay araaduu waxay dooneen an yastashiiruu inay la tashadaan bacda xulafaa'ihim gaashaan guurtoodii qayb ka mid ah oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah ilay yuhuud meeshii degganayd waxay qolo kasta gaashaan guur la lahaayeen reer qaws reer mataqaanaa khasrajna qolo ay markaa la lahaayeen oy xilfii gaashaanbuur iyo bahwadaag ahaayeen markii xismigii xisaarkii iyo cunaqabatayntii ay ku dheeraatay waxay doolo tashadaan qayb ka mid ah xulafadoodii iyo dadkii bahwadaagta ahaayeen oo markaa muslimiinta ka mid ah fatalabuu waxay ka codsadeen oo ay ka dalbadeen min rasuulillaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayhi wasalam an yursila inuu u diro ilayhim xaggooda abaalubaaba abaalubaaba inuu u soo diro abaalubaaba ninka la yidhaahda noo soo dir bay dhaheen liyastashiiruuhu say markaa ula tashadaan liyastashiiruuhu say abaalubaaba ay ula tashadaan faarsalahu rasuulkana wuu u diray sala allahu calayhi wasalam inay bal go'aan ku soo gaaraan oo ay markaa ku heshiiyaan nebigu waa u diray falammaa markii ra'awhu ay arkeen qaama ilayhi abaa lubaaba waxaa u soo istaagay xaggiisa alrijaalu raggi wajahasha macnaha raggii ayaa markaa u soo istaagay wajahasha waxaa argagaxay annisaa'u naagihii iyo wasibyaan ciyaalkii yakuuna ayagoo oynaya fii wajhihi wejigiisa ku oynaaya ilmihii iyo naagihiina argagax baa galay markaasay oohin bilaabeen faraqa lahum waa u qalbi jilacsanaaday markaa raqiga waxaa loola jeedaa qofka mar allaala markaad shiddo iyo dhib iyo oohin ku aragto calooshadaa gaddoomaysaa waxaad noqonaysaa qof u naxariisanaya waxaad noqonaysaa qof raqi iyo jilicsanaan u samaynaya dadkii faraqa lahum waa u dabacsanaaday oo waa u qalbi jilaacay wa qaaluu waxay dhaheen atara ma arkaysaa ma la jeedaan an manzila inaan degno calaa xukmi muxamed maxamed xukunkiisa an nanzila inaan ku degno calaa xukmi muxamed moxamed xukunkiisa inaan ku degno mala taliba say kula tahay inaan degnaan rabnaaye ma isdhiidnaa oo xukunkiisa ma isku dhiidnaa waa wiil mu'min ah maya dhihi maaya wuxuu yidhi nacam haa ku dega xukunka moxamed ama nebiga xukunkiisa wa ashaara wuxuu u ishaaray biyadihi gacantiisa ilaa xalqihi nintiisa yuriidu asagoo doonaya oo ula jeeda annahu dabax gobac isdhiibuu dhaalaak waa laydin qali doonaa afka kama dhihine gacantaa sidii qofka dhuuntiisa markuu wax qaraayo kale saasuu markaa yidhi gacantiisaa sidii midig ama seeftoo kale uu ka dhigay dhuuntiisuu saas u mariyey sidii gowrac madax buu tilmaamay waa laydin dili doonaa buu ula jeedaa waa laydin qalayaa buu yiriyo isdhiida uma intaa ka bacdi tanabaha wuxuu ku baraarugay abaa lubaaba anahu asagu biishaaratihi ishaaradiisii iyo tilmaantiisii haadihi ee taa ah khaana allah inuu ilaahay ku khiyaamay iyo wa rasuulahu rasuulkiisa ilan looma baahnayn inuu bixiyo sirta ileen arrinta lagu samayn doono inuu ishaaro u dhiibo ma fiicnayn waxay noqonaysaa ama uu u arkay arrintaa uu sameeyey khiyaamo ilaahay uu khiyaamay rasuulkana uu markaa khiyaamay famadaa waa soo socday calaa wajhihi hortiisu usoo socday waabaa lubaaba xataa ataa ilaa uu yimid almasjid annabawi masaajidka nabigee madiina bata wuxuu ku xiray nafsahu nafsadiisa bisaahiyatin tiir oo min sawaarihi masaajidka tiirarkiisa ka mid ah yuu isku xiray ninkii abaa lubaaba ahaa waxalafa wuxuu ku dhaartay allah yaxumahu inuusan ka furaynin ilaa rasuulu rasuuluullah rasuulka ilaahi maahana sal alla calah wasalam inuu soo baxay ayuu tiir tiirarka masaajidka ka mid ah isku xiray cid iga furaysa male buu yidhi ilaa rasuulka i yimaaduu iga furo biyadihi gacantiisa falammaa markii balaqa ay soo gaartay rasuuluullah rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam khabarahu khabarkiisa qaala wuxuu yidhi amaa inahu asagu low jaa'anii hadduu ii imaan lahaa ou i dhihi lahaa rasuulkii allow dembigaasaa iga dhacay lastaqfartu lahu ilaabaan dembidaafuu weydiin lahaa walow annahum id dalamuu anfusahum jaa'uuka faslah wastakfara lahum alrasuul nabigana istikfaar uu u weydiin lahaa ilaahay dembi dhaafi lahaa subxaanah wa tacaala wuxuu saa u yeelay hadduu intuu ii yimaado dembigiisi sheegto allan u tuugi lahaa amaa idaa facala maa facala hadda hadduu sameeyey wixii uu sameeyey oo intuu isxiray yidhi nebiga ma ahee qof kale iga furi maayo fanatrukuhu saasaan u dhaafaynaa annaguna xataa yaqdi allaahu fiihi ilaa ilaahay xukmiyo ilaa ilaahay uu ka soo xukmiyo arrintiisa annaguna taaban mayno ayuu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam wa maca tuuli alxisaari xisaarka iyo lagu sameeyey iyo cunaqabataynta iyo xasriga dheeraantiisa aybayinhaarad eh, waxaa burburay macna awiyaati bani qurayda reer bani qurayda wax allaala wixii awood iyo taag ay lahaayeen way burburtay xataa nazaluu ilaa ay soo degeen oo ay isdhiibeen bacda hamsa wacishriina layla shan iyo labaatan habeen kadib calaa xukmi rasuuli illaahi rasuulka alla xukunkiisa ayay markaa ku soo degeen factaqala wuu xabisay nebiga oo wuxuu ku xiray alrijaala rabbi wuu xabisay wa jacala nisaaa dumarkii iyo wadharaariya ilmihiina bimacsilin meel ka fog canhum xaggooda fii naaxiyatin oo naaxiyad ah meel gees ah oo xaggooda ka fog ayaa markaa ilmihii iyo dumarkiina la yeelay wa talaba way codsadeen xulaafadoodii al aws ee reer aws ahaa an yuxsina ilayhim inuu rasuulsaan soo sheegnay dahwadaad baa jirtay reer aws waxay dahwadaad la ahaayeen nimankaa reer bani qurayba reer bani qaynuuqaa oo horay ixsaan loogu sameeyey la rabay ayaguna waxay xulafo la ahaayeen nimankaa reer khasraj marka nimankii reer aws ahaa ayaa rasuulku waxay ka codsadeen inuu raggan ixsaan u sameeyo kamaa sidii facala uu ku sameeyey oo kale bibani qaynuqaac xulafaa'i alkhasraj reer khasraj xulafadoodii iyo burtoodii ama bahwadaagoodii faqaala markaasuu rasuulna miyaadan raalli ku noqonaynin ay yaxkuma inuu xukmiyo fiihim ayaga waa reer bani quraydee rajulu min oo minkum adinka idinka mid ah wa reer awsay nin idinka idinka mid ah xukunkooda aan u dhiigo asaga ha xukmiyo raalimku noqonaysiin faqaaluu balaa habay dhaheen waa ogahay arrintaa qaala wuxuu yidhi nebiga fadaaka ilaa sacad bin micaad xaggiisuu ahaaday fadaaka xukunka qofkaa xukminayo wuxuu noqonayaa ilaa sacad bin mucaad ayuu xukunkoodu aadayaa oo sacad ibnu mucaad ayaa markaa xukminaya ayuu rasuulku markaa ula jeedaa sacad ibnu mucaadna waa sayidkii reer aws qaaluu waxay dhaheen qad radiinaa raalli baan ku nahoo waan ku qanacsannahay wa kaana sacdun sacad wuxuu ahaa markaa fi lmadiinati madiina oo qurayda ma soo aadin ilaah wuu dhaawacnaa liljurxi dhaawac dartii ayuu madiine u joogay alladii dhaawacaasoo asaabahu asiiday oo soo gaaray afnaa'a qaswati alkhandaq intii lagu jiray dagaalkii khandaq saan horey u soo sheegnay gacantaama wax uga dhacay oo leebabkii la tuurtuuraya xididka go'ay ku dhacay sacad oo nimankii teendhada masaajidyada nebiga masaajidka teendho uga dhisay si uu si dhow ugu booqdo intaa ka bacdi dadkii waxaaba soo kediyenba dhiiggii iyo dhiigbixiisii yaa tildhooyinkoodii ugu tegay marka saacad saasuu markaa ahaa oo markastaa la leeyahay ha xukmiyo ma uu ku sugnayn qurayda ee madiini markaa joogay liljurxi daawac daraadii alladii asaabahu dhaabacaa soo gaaray ahnaa'a qaswati alkhandaq intii markaa lagu jiray fa jaa'uu bihi rasuulku adeeg buu u dirayoo ii soo kaxeeya buu yidhi fa jaa'uu bihi way la yimaadeen raakiban asagoo saaran calaa ximaarin dameer korkii dameer bay soo saareen oo dameer asagoo saaran ayaa markaa la keenay sacad falammaa markii qarruba loo soo dhoweeyey min rasuulillaahi rasuulka xaggii qaala wuxuuhi nebiga quumuu istaaga oo u kaca ilaa sayidikum sayidkiina sayidkiina u istaaga istaagid qof kale qof kale u istaago saas ayay diintu wax badan u diidaa laakiin waxaad dhici karta in loola jeedo si cadow xanuunsan yahay sayidkiinii wuu bukaa istaaga oo ka soo dejiya ximaarka io dameerkuu markaa saaran yahay ilaa sayidikum faqaamuu way u istaageen ilayhi xaggiisa wa axaatuu way ku koobsameen bihi asaga way hareereeyeen dheh min jaanibayhi labadiisa dhinac ayay reer awsaa ugu soo wareegsadeen yaquuluuna xaalo ay odhanayaan yaa sacad sacadow axsin u wanaagfal fii mawaaliika mawaaliidaadii waaye waa raggii gaashaanbuurta kula ahaa ee xulafadii bahwadaagta kula ahaaye xukun fiican ku bay dhaheen wahwa asaguna uma jawaabin asagoo aamusan oo laa yujiibu uusan markaa u jawaabaynin falammaa markii akfaruu ay ku badiyeen adihi korkiisa hadalka qaala wuxuu yidhi laqad aana waxaa la gaaray oon soo dhowaatay lisacadin sacad waxaa la gaaray anlaa ta'khudahu inaysan ka qabanin fillaahi ilaahay dartii wuxuu ku xugmiyo lawmatu laa'imin mid dagaal badan dagaalkiisa allaahu akbar muxuu caddaynayaa sacad inuusan u jixin jixinin sacad inuusan naxariis u samaynaynin in qoladan la layn doono la duli doono waayo nin dagaal badan dagaalkiisa mid eedayn badan eedayntiisa sacad xilli joogaa uusan ilaahay subxaana wa tacaala dartii wuxuu ku xugmiyo aynan iga qabanaynin koritaan mid dagaal badan dagaalkiisa falammaa samicuu reer aws markay maqleen daalika arrintaa rajaca bacduhum qaarkood waxay u laabteen ila almadiinati madiine wa naca ilayhim waxay khabargeeriyaadkiisii geeyeen ilayhim xaggooda alqowma qoomka wa naca waxay khabargeeriyaadkiisii iyo in la dili doono ilayhim magaalada madiinay geeyeen alqowma qoomka oo bani qurayda ah walamaa nazala markuu soo degay sacad oo wa ukhbira loo sheegay binusuuli qurayda qurayda inay ku soo degeen calaa xukmihi xukunkiisa oo si allaa la suu doono maanta uu u xukmin karo xakama fiihim wuxuu ku xukmiyey an yuqtala in la laayo oo la dilo arrin shanqaab ah hala dilo buu yidhi oo la qafaasho addariya addariya ilmaha wa tuqsima alamwaal xoolahana markaa la qaybiyo xaaladdaasuu markaa ku xukmiyey faqaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi laqad xakamta waxaad ku xukmisay fiihim dhexdooda bixukmi illaahi ilaahay xukunkiisa uu ka soo xukmiyey min fowqi samaawaat toddobada samaawaad korkooda waqad kaana haada alxukmu xukunkaa wuxuu ahaa aydan sidoo kale tibaqan mid waafaqsan lishariicati alyahuud yahuudda shareecadooda qofkii qolo muslimiinta qo ayaga ka mid ah midi dagaal ugu soo jeestaa saas inay ku xukmin jireen balse arfaxan waxaa uga rifqi iyo naxariis badnaa min xukmi shareecatihim shareecadooda xukunkeeda xaaladaasaa markaa wax lagu kala xukmiyey oo sacad wuxuu ku xukmiyey intii gaashaan gaashaanqaad ahna in la laayo ilmaha iyo la qaybiyo wa calaa itri hada alqadaa'i xukunka asagaa gadaashiisa alladii xukunkaasoo qadaa bihi uu ku xukmiyey sacad ibni mucaad utiya waxaa loola yimid oo loo soo kaxeeyey bibani qurayda ila almadiina magaalada madiina loo soo raray dhammaantood ilaa toddoba boqol ama lix boqol tiraa la sheegaa waynoo imaan doontaa dhammaantood waa lasoo qaadayoo madiina la keenay fa xubisuu waxaa lagu xabisay dhammaantood fii eh, daari binti alxaaris bintilxaaris gabadha lagu magacaabo gurigeeda imra'atan waa naag oo bani najaar reer bani najaar u dhalatay wa xufirad waa la qoday lahum ayaga khanaadiqu godad baa loo qoday iyo dhufaysyaalo macnaha godad baa looga qoday fii suuqi almadiina magaalada madiina suuqeeda uma kabacdi duhiba bihim waa loo soo kasheeyey oo waxaa lala soo aaday ilaa haadihi alkhanaadiqa godadkaa la qoday arsaalan arsaalan ayagoo koox koox ah hebel hebel aalay soo bax meeshaa la aadaa ruf qoorta waa la goodadkii wa kaanuu waxayna ahaayeen arbacamia afar boqol wa qiila waxaa kaloo la yidhi maa bayna sitta mia ilaa sabca mia inta u dhaxaysa toddoba boqol ilaa iyo lix boqol ay markaa ka koobnaayeen wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanaه wa tacaala aclam